iyo sharafcii heeda hooyaday ulmadu kadigriye cawiya subahu aafimaadalka inti wacala wanaagsan dhegeystayaal warkiinba meel waliba joogtaan si walbadna maqaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikh ku aaseysan tahay lix iyo bisha janaayo sanada laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaana waxaa kamida ah madaxweynaha ukrein valadimir zelenski oo mar kale gaashaanbuurta naata ka codsaday in la dardargeliyo kubiirista ay dooneyso ukrein inay ku biirto nato waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan qoys ka kooban ku dhowaad shan ruux oo ku geeriyooday duqeymo ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen ghaza iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan diyaaradaha dagaalka turkiga oo duqeymo ka geystay qeybo kamid a ah wadamada ciraaq iyo syriya oo ay ku bartilmaameysteen maleeshiyaad fallaagoo kasoo horjeeda iyaga waxaan kaloo soo qaadan doonaa waxyaabihii laga qoray bixinta abaalmarinadii ee marka dhanka iyo kubadda cagta xidigii ugu wanaagsanaa sanadkii iyo dhammaan xogaa ku gadaama qodobadaasi kunagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka yenan jilbahana lagu bidee jeenantii ku sii lahayn jeenankamidii ku sii lahayn jeenantii ku sii lahayn jeenankamidii ku sii lahayn hadday kulaba joogin martaad kajaamateed hadduu Blanca Filha heestii jaanan ayaad maqlayseen waxaa horey ugu luqeeyey fanaanka cabdi xasan aadan digeere heestan kale baan sahal macalin ciise muusiga siciid xarawa ayaa leh taarikhda qabtay istaan kun sagaal boqol saddex iyo tobaatankii daafur bayna noogu barnaamijka kulanka keynan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamij barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn كهاكنلو sharafeedoyag barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye eh, xukuumadda soomaaliyana waxa ay faahfaahin ka bixisay dadaalada mulaasiyadeed oo ay ugu jirto sidii markaa dalalka saaxiibada laha soomaaliya iyo heedaha caalamiga loogala dhicin lahaa in etoobiya ay xadgudub iyo gaf u geysatay madaxbanaanida iyo qarannimada dhuleed iyo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed kadib markii soo ifbaxay heshiiskii ay wada gaareen somalilan iyo etoobiya kowdii bishan janaayo waxaana markaa xukuumaddu ay waday dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in saaxiibada caalamiga ah qarabada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ay soomaaliya qaybta ka tahay in laga dhaadhiciyo go-aanka xukuumadda iyo sidii loogu heli lahaa taageerada oo dhanka diblomaasiyadda xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya xamse aadan xaadow ayaa ka warbixiyey eh, markaa shirar isdabajooga oo kaga socda dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada kambala oo xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya iyo uganda ay markaa la qaadanayeen duulaasiyiin caalami ah oo ay kala hadlayeen aragtida xukuumadda ay ku aadan inaysa marnaba ogoleen duulaanka etoobiya ay kusoo qaaday eh, biyaha iyo badda soomaaliyeed waxaana markaa uu ka warbixiyay kulamada ay wadaan iyo waxaa qorshooduga bismillahi raxmaan raxiim maanta waa maalintii labaad shirka eh, loo yaqaano non aline wadamada dhexdhexaadka ee dunida shirkaas ayaa maanta noo socdo eh, waa maalintii labaad waxaa loo kala saaray laba guddi oo kala duwan guddi wuxuu ka shaqayn doonaa siyaasadda iyo horumarinta non aligned movement kan kalena wuxuu ka shaqayn doonaa arrimaha bulshada iyo eh, dhaqaalaha marka labadaas ayaa wafdiga soomaaliyeed ee halkan ku sugan ay eh, qayb ugu jiraan anaga waxaa dadaal ugu jirnaa arinta ka soo cusboonaatay gobolka sidii aan wadamada eh, ugu dhaadhici lahayn oo aanu sheegi lahayn boosishinka soomaaliya ay ka taagan tahay iyo gardarada duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday intaas ayuu ku saabsan yahay uganda waxaa ka dhici doona shirar kale shir kale oo lagu magacaabo g china oo isagana furmi doono maalmaha ku soo aadan sidoo kale bisha waxaa furmi doonaa shirkii igad intaba dowladda soomaaliya waxay diiradda iyo xoogga saari doontaa in ay ah, adduunka ku wargeliso ururada gobolka iyo ururada aan ka tirsanahay qaybta aan ka nahay ay ku wargeliso gardarrada lagu soo qaaday iyo duulaanka luqaawan ee lagu soo qaaday dhulkeenna iyo baddeenna iyo cirdigeenna iyo sharafteenna iyo unitiga wadajirka soomaaliya marka soomaaliya way guulaysanaysaa dadaalkaas dibulmaaseed wuu socdaa waxaa maanta nagu soo biiri doona haddii alla idmo eh, kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamigaah iyo wafdi uu hogaaminayo maalinta ku xigtana waxaa imaan wafdi uu madaxweynaha hogaaminayo si iyo la soco socda oo soo ka yahay eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka sidaas ayaan xoogaas ayaan halkaan kambala ku nimid oo aan ku joogi doonaa oo aan ku dhammaystiri doonaa guulna waan la noqonaynaa insha allah shacabkana waxaan rajaynayaa in gacmaha isqabsadaan oo ay ku dadaalaan sidii dalkooda iyo unitigooda iyo wadajirkooda ay u difaaca oo ay ugu difaaca lahayeen cid kastoo kusoo duushay ama duulaanka qaawan ee hadda eh, dalka etoobiya uu ku sameeyey eh, soomaaliya marnaba shacabka soomaaliyeed ma ogolaa doono faragelin marnaba shacabka soomaaliyeed ma ogolaa doono eh, dhulkiinaan qaybka qaadanaya badkiinaan ka qayb qaadanaya faracuma lihin mana ogolaa doono siyaasadaas ayaanan caalamka ka ibi waa nasiib darro iyadoo lagu jiro qarnigii labaatan iyo koowaad lagu jiro in dowlad ay ku fikirto dowladkeeda dhulkeeda ayaa qaadanaya ku fikirto waa waxyaaba nasiib darro marka waxaan rajaynaynaa in inta laga waantoobo xarunta loo soo noqon doono soomaaliya waxay ay diyaar u tahay eh, nabad waxay diyaar u tahay xasilooni waxay diyaar u tahay wada noolaasho laakiin marnaba gorgortan iyo wadahadalka ma gelayso eh, dhulkeeda iyo baddeeda iyo hawadeeda marnaba gorgortan iyo wadahadalka ma geli doonto soomaaliyeedna intaas ayaan rajaynayaa in ay fahamkooda iyo wadajirkooda ka midoobaan saas ayaan rajaynayaa xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya xamse ayuu ahaa dhinaca kalena waxaa markaa bilow ah kulamada ugu horreeyna la ciyaaray koobka qaramada qaarada afrika ee afcon koobka oo lagu martigelinayo dalka ivorcost waxaana markaa kulamadii ugu horreeyeyba kasoo baxay natiijooyin lama filaan ah iyadoo xulalkii qaar ee marka loo saadaaranaya tartanka ay kulamadii koowaadba ay kufeen oo ciyaaro barbara ay ku bilaawdeen oo aysan guul gaarin inkastoo xulka tartanka difaacanaya ee senegal iyagu guul muhiima ah gaadheen oo ay markaa guul ku furteen kulankooda ugu horreeyay haddaba koobka qaramada qaaradda afrika waxaynu ka naqaanaa goormee soo bilaabay waa kee dalka ugu taariikhda badan ee taariikhda kule ama dalalka taariikhda kule koobka afcoon ee qaaradda afrika dalalkooda loo qabto wariyeena burhaandiini ayaa ku eegaya xubinta wax ka bara caalamka oo tobaadkiiba mar aad ka eenan ka maqashaan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanto wanaagsan saaxiib meel baa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna waxaan idinkugu soo gudbinaynaa taariikh kooban oo ku saabsan koobka qaramada qaaradda afrika ee kubadda cagta koobka qaramada afrika oo magaciisa loo soo gaabiyo afcon waa kulna cayaareed ay cayaaraan ciyaaryahanada qaramada afrika intooda ku soo baxda cayaare isrereeb ah waxaana qabta xidhiirka kubadda cagta afrika ee kaaf layidhaahdo kulan cayaaraadkan ah oo hadda ay isku arkaan ciyaaryahaano ka socda afariyaabaanwaddan oo afrika ku yaala waxaa la soo bilaabay sanadka markuu ahaa kunsagaaboqolyotoddobayokontonkii ilaa laga soo gaaray kunsagaaboqoliyosideedlixdankiina koobkan waxaa la qaban jiray labadii sanaba mar inkastoo markii dambe wax laga bedelay markii ugu horraysay koobkan oo ahayd kunsagaaboqolyokontontodobadii waxaa ka qayb galay saddex waddan oo kaliya oo kale ahaa masar suudaan etoobiya halka dalka koonfur afrika oo cayaarahan ka qaybgalaya markii dambe laga saaray kadib markii dowladdii dalkaasi waagaasi ka jirtay lagu eedeeyey inay cayaartooyda madabta koor kula kacday xulka qaranka dalka masar ayaa ku guulaystay koobkii ugu horreeyey ee afrika oo lagu qabtay caasimada waddanka suudaan ee khartuum sanadka markuukiina ah waxaa la kordhiyey tirada cayaaryahanada ama dalalka ka qaybgalaya koobkan oo la gaarsiiyey ilaa wadan hase ahaatee sanadkaas waxaa ka qaybgalay wadan oo kaliya kadib markii laga saaray dalka nigeria kiina waxaa ka baxay dalka toogo halka kiina la gaarsiiyey xul qarameed cayaartooyda dalka masar ayaa kuwa ugu badan ee koobkan ku guulaystay waxaana masaaradu ay haystaan toddoba jeer koobkan xulalka gaana nigeria cameron ee iyana ka mid a ah xulalka ugu adag ama koobka badan haysta rafaad caatiyaa oo u dhashay dalka masar ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horreeyey ee goolkii ugu horreeyey taariikhda koobka qaramada qaaradda afrika dhaliya waxaanuu ka dhaliyay ciyaartooyda waddanka suudaan ciyaartii furitaanka khartuum februaayo ciyaartaas markii dambe waxay ku dhamaatay labiyo hal oo masar ay ku adkaatay maxamed diyaab al catar oo loo yaqaano addiyaab masarna u dhashay ayaa ah ciyaaryahankii ugu horreeyey ee saddex leey ama hal cayaar saddex gool ka dhaliya cayaaraha koobka qaramada qaaradda afrika sanadkii kunsagaalboqolkontoniyotodobadii kadib cayaar ay la yeesheen ciyaartooydii waagaas matalaysay dalka itoobiya isla ciyaaryahankaas ayaa waagaasna ku guulaystay abaalmarinta gooldhalinta kadib markii uu dhaliyay shan gool xilli ciyaareedkaasi samuel eto u dhashay dalka cameron ayaa loo aqoonsan yahay ciyaaryahanka ugu goolasha badan koobka qaramada qaaradda afrika waxaana u diwaan gashan siddeed gool waxaa ku xiga loran baku oo ka soo jeeda efricost oo isna leh afar iyo gool rashiid iyo kenya oo nigeria u dhashay saddex gool ayuu leeyahay xasan sakaali oo isna u dhashay wadanka masar waxaa u qoran labaiyo toban gool batrik mamombo oo kamerun u dhashay xasan xasaan oo masar ah iyo didyar drogba oo efricos u dhashay iyana waxaa u qoran kow gool goolashii ugu dhaqsiyaha badnaa ee laga dhaliyay cayaaraha koobka qaramada qaarada afrika ee la diwaan diiwaangeliyey waxaa kamid ah gool uu dhaliyey daqiiqadii koowaad cayaaryahanka layihahda xasan al shahli oo masar ah waxa uu ka dheliyey efricost cayaar ay la lahaayeen sanadkii cayaartaas masaarida ayaa labaiyo ibar kaga adkaatay xulka efricost goolashii ugu soo daahista badnaana waxaa dhaliyay baa la leeyahay cayaaryahan layidhaahdo bronesa tamamonga oo u dhashay waddanka gabon waxa uu ka dheliyey xulka morocco sanadkii goolkaas waxaa uu dhashay markay dhammaatay sagaashankii daqiiqo oo tobankii lagu daray robert songo u dhashay dalka cameron iyo axmed xasan oo masri ah ayaa ah cayaartooyda ugu badan ee koobkan ka qayb qaatay ama cayaaray waxaana ka qayb galeen ilaa siddeed jeer oo koobkan la qabtay macallimiinta tababarayaasha ugu badan ee koobkan ku guulaystay waxa ay kala yihiin xasan shahaata oo isagoo cayaartooyda masar macallin u ah ku guulaystay saddex jeer jarles demfe oo isagoo isna xulka cameron macallin u ah ku guulaystay saddex jeer xubinteeni wax kabara waddamada caalamkana toddobaadkan saaxiibayaal waa naga intaas tan toddobaadka dambe nabadgelyo u mahadsan yahay wariyeen oo la socodsiinayay xubintii waxkabara caalamka oo todobaadkan aynu ku qaadaa dhigaynay xoga la xiriira koobka qaramada qaaradda afrika waxa aynu ka naqaano xilligii lasoo bilaabay xulalkii taariikhda ku lahaa iyo xidigihii ee caanka ahaa ee taariikhda ka sameeyay tartanka isla arrimaha tartanka ayaynu ku guda jirnaaye garsooraha soomaaliyeed ee cumar cabduqaadir cartan ayaa markii ugu horeysay taariikhda soomaalida waxa uu markaa garsoori doonaa ciyaar dhexmari doonta xulalka markaa namibia iyo sidoo kale tunisia ciyaar dhexmari doonta oo ah koobka qaramada qaaradda afrika garsoore cumar cabduqaadir cartan oo u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha caalamka ee fifa waxa uu markaa kasoo muuqan doonaa kasoo muuqan doonaa aan idhaahday koobka qaramada qaaradda afrika dhacdadiisa afar iyo soddonaad oo lagu martigelinayo wadanka ivory coast ciyaarta dhexmari doonta xululka ku jira group e ee tunisia iyo namibia ayuu garsoori doonaa sida qorshuu yahay cumar cabduqaadir cartan cartan waxauu noqonayaa garsoorihii ugu horreeyay ee soomaali ah ee darajada gaara iyadoo markaa aysan hor u dhicin in qof soomaali ah uu kasoo muuqdo kana mid noqdo saraakiisha garsooreysa ciyaaraha caalamka gaar ahaan xitaa kuwa qaramada qaaradda afrika waana taariikh ay markaa soomaaliya ku tallaabsatay wax badanna sumcad badanna uga keeni doonta caalamka sida la aaminsan yahay waxaana uu markaa qeyb ka yahay garsoorayaasha loo xushay inay garsooraan kulamada eh, qaar ee eh, dhexmaraya xulalka koobka qaramada qaarada afrika ee lagu martigeliyey wadanka ivory coast koobkan oo bilowday saddexiy tobankii bishan janaayo iyadoo ilaa februari ee eh, markaa uu socon doono sida qorshuhu uu yahay weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan kenina waad nagala socotaan dhegeysta ka feejignaw khiyaano iyo musuq maasuq kaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhextume cayaaraha sharciyeed hooyada barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan ad nagala socotaan saaxiib markaan hadaynu egnanaa dhanka iyo khaza qoyska kooban ku dhowaad shan toban ruux ayaa waxay ku geeriyoodeen duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka fuliyeen rafax oo khaza ka tirsan dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo sidoo kale haween iyadoo sidaasoo kale boqolaal ruux ay ku geeriyoodeen iyagoo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ciidamada yuhuuddu ay afar labaatanka saah lasoo dhaafay ka geysteen qeybo badan oo kamid ah koonfurta iyo waqooyiga khaza sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxay shaaca ka qaadeen in duqeymuhu ay noqdeen kuwa xoogeystay saacadihii ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyaba islamarkaana ciidamada yuhuuddu ay bartilmaamaysadeen dhismayaal iyo xero qaxooti oo dad rayida degan yihiin oo falastiiniyiina arintan xintalan waa in markaa qoys falastiiniyiina oo labiiyo toban ruux ka kooban gebi ahaanba ay ku geeriyoodeen duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen rafax oo kamid ah khaza eh, sidaasoo kale iyana waxaa la aaminsan yahay in ciidamada yuhuuddu ay weerareen xaafadada rayida degan yihiin oo ku yaala daanta galbeed dhibaatada ugu badanna waxaay gaartay dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta waxaana markaa sii kordhaya maalin waliba marka la eego khasaaraha ee gaaraya dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta dhinaca kale mareykanka taliskooda dhexe ee loo yaqaano u s central command waxay shaaca ka qaadeen inay gacanta eh, ku dhigeen eh, diyaarado dronis oo ay lahaayeen xuutiyiinta yemen eh, ay taageerto iiraan waxay shaaca ka qaadeen in howlgalka uu fuliyey markabkooda dagaal ee markaa taagan dhanka iyo badda cas qoraal kasoo baxay taliska dhexe ee mareykanka ee bariga dhexe waxaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan markaa ilaa dhowr xarumood oo ay dagaalyahanada xuutiyiinta yeman kasoo abaabuli jireen weerarada ay ka geystaan badda cas ay ku bartilmaameysadaan markaa maraakiibta ganacsiga iyo doonyaha kale ee la aaminsan yahay inay xiriirkala leeyihiin markaa xubnaha reer galbeedka iyo sidoo kale yahuudda waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay markaa hub la sheegay in loo waday xuutiyiinta yemen oo ay ku jiraan gantaalada nooca balastiga ah ee markaa masaafada dheerna gaari kara sida ay warbixintooda ku sheegeen taliska dhexe ee mareykanka qoraal ka soo baxay waxay shaaca ka qaadeen in markabkan ay gacanta ku dhigeen laga lahaa siday sheegeen iiraan uuna siday hub casriya iyo hub culus oo lagu talagalay dagaalyahanada xuutiyiinta yemen howlgal ay fuliyeen ayay sheegeen waa koy bishan inay ku qabteen iyagoo intaa baaris ku hayay ugu dambeyn haatan ayayna soo bandhigeen warbixintana ay markaa shaaciyeen oo ay sheegeen markaa in ay gacanta ku dhigeen markabkan oo siday xitaa gantaalo casriya ah oo nuuca balastiga ah waxayna sheegeen in hubkan intiis badan uu yahay hub ay sameyso xukuumadda iiraan ayna ku taageeraysay dagaalyahanada xuutiyiinta yemen kama aysan hadlin hadalka kasoo baxay mareykanka sidaasoo kale iyana waxa ay beeniyeen inay gacan ku leeyihiin ama wax ka ogyihiin markaa hubka la qabtay ee la waday xuutiyiinta yemen walow mareykanka iyagu ay warbixintooda ay ku sheegeen dhinaca kalena khaza haddii aynu dib ugu noqonana eh, garabka ama guutada khasaame ee ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin waxshaaca ka qaadan inay weerareen gawaarida gaashaamana ay la soceen ciidamada yahuudda ee ku sugan xaafado kamida ah khaza ka qaadan inay weerar ku qaadeen gawaarida nuuca gaashaaman ay wateen ciidamada yuhuudda kuwa oo marayay eh, qeybo kamid ah ee waqooyiga ghaza oo ay markaa gaar ahaan halka loo yaqaano sheekh ridwaan xaafada loo yaqaano iyadoo ay sheegeen markaa in iskudhac uu dhex maray iyaga iyo ciidamada yuhuudda oo ay shaaca ka qaadeen inay dileen askar badan ee sidoosoo kalena kuwo kalen ay ku dhaawacmeen howlgalka qoraal kasoo baxay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ayaa lagu sheegay in markaa ay u suura gashay in gawaari badan ay gubaan oy ka gubaan ciidamada yuhuudda sidoo kalena ay askar badan ku dilaan iyadoo dagaal saacado badan qaatana uu ka dhacay kadib markii ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin gaar ahaan guutada qasaam ay jidka u galeen ee weer dhabagalan ay ku qaadeen kolonyaha la socdeen ciidamada yuhuudda oo marayay xaafado kamid ah khaza oo ay weli ka wadaan dagaal ay kula jiraan oo ay kula dagaalamayaan marka ciidamada wadankaasi yahuudda oo iyagu gudaha usoo galay qeybo badan oo kamid ah dagaalna ka wada dhinaca kale israel waxay sheegeen inay isku diyaarinayaan u diyaar ahaanshaha weerar dhanka ee dhulka ah oo toosa ay ku geli karaan lubnaan afyeen hadlay milatariga israel ee yuhuudda wuxuu shaaca ka qaaday in maalmihii u dambeeyey iyo u dambeeyey ciidamada yuhuuddu ay wadeen dhaqdhaaqyo iyo diyaargarow ku aadan sidii eh, markaasi ay usoo afjari lahaayeen ama ay ugu diyaargaroobi lahaayeen dagaal ka dhana dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan qoraal kasoo baxay milatariga israel waxaa lagu sheegay eh, in markaa ay dhaqdhaaqyo ka wadaan ciidamada yuhuudda sidoo kalena ay dhaqdhaqaaqyadooda ku jiraan isku diyaarinta howlgal milatari oo suuragal ay tahay inay dhanka dhulka ah ay ku galaan lana galaan dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan diyaaraynu nahay waxaynu isku diyaarinay sidii hore in ka badan waxaynu diyaar u nahay xilli weliba hadii loo baahdo inaynu weerar ku qaadno lubnaan waynu sii wadin doonaa inaynu sii xoojino isku xirnaanteena iyo sidoo kale diyaarinta ciidamadeena mar weliba diyaaraynu nahay hadda iyo mustaqbalkaba inaynu dagaal la galno argagixisada xisbullah ayaa lagu yeerin qoraal kasoo baxay milatariga yuhuudda ee dhankooda xisbullah iyana waxay sheegeen inay iska caabin doonaan dhaqdhaqaaq walba oo kaga yimaada eh, ciidamada yuhuudda iyadoo tan iyo markii uu bilowday dagaalka xamaas iyo falastiin iyo sidoo kale yuhuudda ay dhowr mar isdhaafsadeen gantaalo dhanka xadkaana isku dhaafsadeen iska toosan uu dhex dagaalyahanada ururka xisbullah iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda oo iyagu ay xad ka marka la eego dhulka ay xooga ku qabsatay israel ee dhanka waqooyi iyo sidoo kale koonfurta lubnaan halkaa oo ay markaa xuduud ka wadaagaan waxaana markaa sida muuqata ee laga cabsi qabaa ee mar waliba in dagaal toosa u dhex karo ciidamada wadankaasi waa ciidamada lubnaan ee marka xisbullah ururkooda iyo sidaasoo kale ciidamada yahuudda oo dhankooda u muuqda kuwa u diyaar garoobay inay la dagaalamaan eh, dagaalyahanada ururka xisbullah dhinaca kale yukrain waxay sheegtay inay eh, soo riday nuuca drones oo diyaarado drones oo badan oo ay leeyihiin eh, ciidamada wadankaasi rushia kadib howlgal ay sheegeen inay ka fuliyeen qeybo badan oo kamid ah wadankaasi ukraine afayeen hadlay ciidamada wadanka ukrain ee shaaca ka qaaday in ay diyaaradahooda dagaalka ay weerareen goobo badan oo ay leeyihiin milatariga wadankaasi rushia sidaasoo kalena daronis ay doonayeen eh, marka rushia inay ku burburiyaan weerarna kaga geystaan eh, gudaha ukrein qeybo kamidana ay iyaga dhankooda ay soo rideen aad ayaan ugu farxsannahay in ciidamadeena cirka ay aada u qorsheeyeen weeraro guuleystay ayuu yiri zulayshani oo isagu ah ninka ugu sareeya ciidamada milatariga wadankaasi ukrein oo wax laga weydiiyey howlgaladii u dambeeyey ee dhacay saacadii u dambeeyey oo ay markaa dhinacyadu ay sheegeen dhinaca kalena eh, turkiga iyaguna waxa ay howlgal militari ka fuliyeen eh, qeybo kamid ah dalalka ciraaq iyo syriya saacadihii ugu dambeeyey militariga wadankaasi turkiga ayaa waxa ay duqeymo dhanka erka ka geysteen ay la beegsadeen dagaalyahanada kurdiyiinta oo argagixisa iyagu iyaguba aqoonsan yihiin weerarada ay sheegeen inay ku bartilmaamsadeen ilaa saddex iyo labaatan goobood oo ay leeyihiin eh, barka dagaalyahanada maleeshiyaadka ee kurdiyiinta wasaaradda arimaha waa wasaaradda difaaca ee waddankaasi turkiga ayaa shaaca ka qaadin howlgalka uu yahay mid la qorsheeyay sidoo kalena uu ballaaran yahay oo ay qorsheynayaan inay ka fuliyaan koonfurta ee marka turkiga deegaanada xadka dhaca iyadoo ay sii kordhayso xiisada udhexeysa ee dagaalyahanada kurdiyiinta iyo sidoo kale kuwa turkiga dhanka kalena ciidamada maleeshiyaadka loo yaqaano arakan ayaana waxay sheegeen inay la wareegeen qeybo badan oo kamid ah myanmar oo ay horey gacanta ugu hayeen ciidamada milatariga ee tirada wadankaasi haya qoraal soo baxay ee kooxahan falaagada ee loo yaqaano arakan army ee ee magacoodan loo soo gaabiyo xishaaca ka qaadan inay la wareegeen fariisimo badan oo u dhow xadka wadamada hindiya iyo bangaladesh qoraal kasoo baxay ishaaca oo qaadeen in markaa howlgalkooda uu guuleystay ayna la wareegeen deegaano badan oo kamid ah gobolada balatoa jayn iyo gobollo kale oo ay sheegeen inay markaa ka saareen ciidamada eh, milatariga wadankaasi myanmar waxaana sii kordhaya iskoorimaadada udhexeeya eh, ciidamada milatariga xukuumadda myanmar iyo sidoo kale qabaa-ilo ku kacay eh, xukuumadda xukunkan diidan oo iyagu markaa doonaya in iskooda isku maamulaan amaba dowlada rayida la soo celiyo weli barnaamij kulanka ad keenana waad socotaan saaxiib yaal Thank you. وركاك لكيس حبيب heystii lahasho ayaad maqlayseen waxaa heystan ku wada luuqeynaya fanaaniinta siraad cabduleey iyo sidoo kale axmed nuur jango waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka knn warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay faraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhdan waxay ku beegan tahay lix tobanka bisha janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta lix iyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii la idmo saddex boqol cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun ciidamadii itoobiya ayaa iskaga baxay degmada afgooyo waxa ayna u ruuqaansadeen maalintaasi dhanka magaalada baydhabo maanta oo kale sanadii labadii kun maxamed ibraahim macalimo oo waagaasi ahaa afhayeenkii xukuumaddii xilligaasi shaqaynaysay ayaa ku dhaawacmay qarax ismiidaamin ahaa oo lala egtay asigoo gurigiisa kasoo baxaya macallim hadda waa xildhibaan ka tirsan baarlamanka hadda shaqeeya maanta oo kale sanadkii hore ee laba kun labaatankii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa al-shabaab ka qabsaday degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug al-shabaab magaaladani waxay xukumayeen in ka badan toban sano maanta oo kale sanadku markuu ahaa sagaal boqol waxaa la aasaasay khilaafadii muslimiinta qordoba ee ka jirtay dalka sbain waxaana hogaamiyihii ugu horreeyey ka noqday amiirkii la oran jiray cabdiraxmaankii saddexaad maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun toddoba boqol saddexii sagaashankii boqorkii xilligaasi ee dalka faransiiska oo la oran jiray luwiiskii tobanii lixaad ayaa lagu xukumay dil toogasho ah xilligaasi waxaa socday kacdoonkii faransiiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol kulankii ugu horreeyey ururka dowladaha midoobay ee hadda qaramada midoobe loo yaqaano ayaa ka dhacay magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ciidamadii jabaan ayaa weerar ku qaaday dekedda magaalada beeraal ee ku taala dalka mareykanka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo kontonkii dowladihii xilligaasi ee beljamka holland iyo luxembourg ayaa ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowladnimada israa'el maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lix iyo kontonkii madaxweynihii xilligaasi ee dalka masar jamaal cabdinaasir ayaa ku dhawaaqay inuu aqoonsaday dowladnimada falastiin sidoo kale isla maalintaasi dalka masar waxaa looga dhawaaqay in islaamku uu yahay diinta rasmiga ah ee dalkaasi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaal toddobaatankii madaxweynihii xilligaasi ee iiraan maxamed reesaa bahlaafi ayaa iskaga cararay dalka iiraan kadib markii uu dalkaasi ka curtay kacdoonkii hogaamiyahaasi xukunka looga tuuray guud ahaana xubintii maanta oo kale markaana aan dibida kuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraax oo nala socodsiinaysa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay oo barnaamijka kulanka k markana waxaa la bixiyey eh, abaalmarinta shakhsiyaadkii loo erkeynay ahaayeen kuwii ugu wanaagsanaa dhanka kubadda cagta sanadkii inaga dhamaaday leonel misi ayaa loo markaa loo doortay ama loo magacaabay inuu yahay xidiga ugu wanaagsan dhanka ragga ee kubadda cagta sanadkii dhammaaday aitana banmati ayaa iyadana mar kale ku guuleysatay abaalmarinta xidigada ugu laacibsan dhanka haweenka kadib munaasabad weyn oo ka dhacday magaalada london ee cariga ingiriiska miisi ayaa waxa uu abaalmarinta ku garaacay xidiga ugu wanaagsan ee caalamka dhanka ragga ee kubadda cagta xidigaha kale ah kelian abambe iyo sidoo kale erlin halan xidiga loo yaqaano ee halan ee norway weerarka uga ciyaara kooxda manchester city u ciyaara ee erlin halan waxa uu ku guuleystay abaalmarino kala duwan ama koob kala duwan oo ay kamid yihiin horyaalka english premier league koobka horyaalada qaarada yurub ee champions league iyo koobka fa cupka ingiriiska balse taa ma aynan u sahrin inuu miisi kaga guuleysto abaalmarinta oo waa lagu garaacay haalan abaalmarinta waxaa markaa ku guuleystay leonel misi kabtanka xulka qaranka dalka argentin inkastoo su-aalo badan la gelinayo sida lagu siiyey leonel misi iyadoo la ogyahay in sanadkii inaga dhammaaday wax badan misi aanu ka qaban kubadda cagta iyo bandhig wanaagsan aanu ka sameyn marka laga soo tago markaa dhacdadii koobka dunida ee qadar lagu martigeliyay sanadkii dabayaaqadiisii koobka oo soddon iyo lix sano kadib uu miisi u qaaday xulkiisa argentiin taa marka laga soo tago ma jirin waxqabad weyn oo muuqda oo leonel miisi uu soo bandhigay iyadoo majaaladaha caalamku iyo qaar kamid ah dadka ciyaaraha falanqeeya ay siyaabo kala duwan oga hadlayaan oo ay leeyihiin dee waxa ay ahayd ilduuf iyo in la siiyey miisi waxay ku ahayd eh, anchester macdaala daro oo waxaa ka mudnaa laleeyahay irlin eh, haland oo manchester city weerar kaga ciyaaraan norweyna u dhashay ninka oo ku guuleystay goolalinta horyaalka goolalinta champions leaga iyo sidaasoo kale koobka horyaalada qaarada yurub kan english premier league ee markaa wadanka laga ciyaaray iyo koobka fa a sidaas oo kale eh, kelian embembe ayaa kaalin saddexaad ku dhameystay oo isagu uma suura gelin marka inuu abaalmarintan helo balse wuxuu soo galay saddexaad lix iyo kabtanku ah xulka argentiin miisi ayaana mar kale dunida ka yaabsaday isagoo horey ugu guuleystay sideed jeer abaalmarinta xidiga ugu laacibsan ee caalamka abaalmarinta balan joorga loo yaqaano kadib bandhigii uu ka sameeyey koobkii dunida ee ugu martigeliyay dalka qatar su-aalo badan ayaana ka dhashay marka la eego sababta miisi loo siiyay abaalmarintan waxaa leeyahay waxaa halka ka muuqda ilduuf iyo musuq maasuq ay sameeyeen fifa oo iyadoo abaalmarintan bixisay maadaama laleeyahay waa laga mudnaa inuu ku guuleysto leonel misi markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi nin kastoo qab weyn lihi mar buu sharaf ka quustaaye mar baa shalay wixii kula qulnaa maanta qawadaaye waxaad quwad ku faantaba mar baad ka khatanaataaye mar bay tani waxaan kuu qalmayn kugu qasbaysaaye qaxarkiiyo dhibaatada mar baad qayr ka dhaxashaaye qabowgiiyo barwaaqada mar baad kibir ka qaadaaye waxaad qurux u aragtaa mar bay kula qallooqdaane halkuu kaa qabtaa laga qaniinaaye eh. ninku siray siduu kuu qaldaa loogu qariyaaye eh. garaad qaadan weydaa mar gelisaaye mar baad qodobku seegiyo fudeed qiil ku lumisaaye qabqabtiyo iswaalkiyo marbaad qulubka eeddaa aryaa gorgorow soomaalidu berigay faani kartay waxay dhihi jirta soomaalidu qab iyo kibir marna qaada mayso waxaanala ka qaba waayay inaa qoob saclay iyo qaar kaloo ka ku qaarabanayaan war cabdulow hadda waxay maraysaa fartan doonnaan qornaahay maxaad naga qaban kartaa war adigii waa laga abeedgelisan yahay mare waa baxaynaa maxaa ka qaban kartaa badda waa gadaynaa maxaa ka qaban kartaa dalka waa ka cararaynaa maxaa ka qaban kartaa shabaab waa iska celinaynaa maxaa ka qaban kartaa adiga hadlaaya maxaa ka qaban kartaa somaalidu fartay doontaba ha qordhe hadhowyay ka qoomamayn wareedha calaa kulli xaal qarni waxaynu joognaa qiiqa laysku qaarin karin aryaa kobciyo waxaad ka tagtay dadweynihii qumana maayo iradii iyo dhiiggii xagge baad ku qariseen war anina weliba dheegi jiray qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan war anna jiray qabow iyo kulay ha isku darin waysqarribayaane waan wallaweyne anigu waxaanay odhan lahaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba han isqaadi karinoo weligood isqabaanaynurba waxaan maqli jiray maqarnigan gumaystugu qiilqiilka galay qurumuhu xurooben kii qaybidiin helaya ka qay war waxaad ka tagteen qayrkeed uroone qiimaad leedahay waa qorsheeya qorsheeyaa qodobqodob u sheegaabdikuuqdow <laughs> gaagaadingeeka badatay qamadiiga hoos kugiibsatay halka alay kasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila warora waxaa loo yidhi qabqabdhaafabay laba qabiil qaran ku weyda aryaadhaha ummad wareersanaad tihiine intaanta qabada aqaarka sare way bannaan yahay taa kana qabyada tahay warkalamaanay war mahaysaane yugandha waxaa lagu qabanayaa la falastiin iyo soomaaliya u dhexeeya musabixi ma ogyahay ubow haddamaba ogina maxay ka wada hadlahayaan warma xamaas baa tiri shabaab ha soo gurmado haye karrinkabadasku taliyeertay warwarkaa iga dhacgelinine shirkaa waddamo badan baa ka qayb galayaa la yidhi aryaadhaha weligay soomaali iyo falastiin shiraaya ma arkine maxaa isu ka dhexeeya waa war labada midna itoobiyaa dhibtay midna israa'iilaa dhibtay marka amay dalalka kale bedelo rabaan oo soomaalida bariga dhex la geyn rabaa falastiinna bariga afrika la keeni rabaa war hadda markaasoo madaxweyne xasan sheekh dhihi maayo taa ka dhulkeenna ka ah lama bedeli karo warba masaajidku ka dhex hadlay warba waamaa laga wadaa soomaalida israa'iil way sahmi karaanin aryaadhaha waayahan soomaalida wax kasta laga fishaahe koox badan oo yaacaysa marooka aadaa la yidhi hadda waana guurdoon gabdha raadiha ayaa la yidhi waxaanse berigi soomaalidu fiicneed maqli jiray waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dha war cabdulla waxaan maqli jiray guurdoon ambadow meegayaanka war anna waxaan maqli jiray hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geli war waxaan maqli jiray haweenka iyo geelaba haweenka iyo geelaba wallahi daraaca warnamiyowdad aad u walla eri duunyun ooru regohab oorsaamadimayn haystan ragga gabdhahoodu waa joogaa marooka aadee maxaa waalay wareedha raggii markuu xaggaas iyo marooka aaday gabdhihii waxay leeyihiin quruxdayaan u leenahay qalabkayaanu sidanaa haddaydaan wax nala qaban mara qaarad kala jira buu noo qoray ilaahay aryaadhaha waayaha nimanku gabdhaha waxay ku eedaynhayeen inay guurka qaaliyeeyeen waxayna dhaheen mid raqiisahaa la helay cabashadoodiina waxay ku yiriheen qisadiyo ujeeddadu ma isqaaliyeynba taariiqura ma qaadna haddaad qalad u faha gacanteen miyaan idin qasbaynawarragga soomaalidu inta gabdhaha ku ciyaaraan ay ka daba mid baa wuxuu yidhi ya faadumo balqiis balqiisoy habluhu barasho weeyaane baroor iyo haddaad wadi lahayd boohin iyo qaylo ama aad ibaal mari lahayd baab allah furane waxba yuusan bini'aadan kale kuu birbirin layre bes weeyaan dhankaygoo haddaan kala baxaynaahe bajaajlaha markan kuu waceed iga bartiirayso bushi inaad la kulantiyo anoon bele ku raacsiinnin berya inaad ladnaatiyo ducan kuu ballamayaahe boqolaalka xidid iyo lafaha boqorku noo yeelay bu'da aragga beerkaiyo wadnuhu kuma basaasaane bil markaan ismoognahay qalbigu waysbedelayahay biliis koolmadaydiiyo haddaad aragto baaqayga degdeg beybi ii soo qaboo nacabka hay buusin war lankuusuga gob ee dhagoy fur halkoo guursoo baleerayma intaba teeganyariita aryaa bislow waxaan maqli jira alla barasho barasho waana bi'i waa adduunyoy maxaad laba boglaysaa howlahaagu badana badana war cabdullah waasaa sheegtay mid kaloo calaaclayna wuxuu yidhi booliyowga iyo caashaqa howli baday weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeenbarahe busi iyo waxaan hiifayaa barkimahaygiiye booskaagii oo marar ayaan soo bardadayaaye riyaan kugu barid jaamacaan badi ah leylkiiye naftayduna wixii aad bartay weli u baahnayd warba waa ti kaloo la yidhi annaynan riyadaabaad bartamaa habeenkii barkimada ku moodoon beerkasa war kalamaanay war ma haysiine eh. maanta gobolka banaadir oo waayahan ka nastay bugtii iyo bacdii eh. hal dhagarqaba naftii halliga ahaa loo soo diray xarunta gobolka banaadir eh. kadibna ciidamadii arkay buurnaantiisa indhihiisay ka dareemeen inuu balaayo wado kadibna ayagoo axbadka dabaridaya ayuu orod ku galay maqaayada liindi hase yeeshee dadkii waa kala carareen asagiina waa fukaday hadda waxaa la sheegay ilaa saddex qof inay ku dhinteen labana ku dhaawacantay hase yeeshee meesha sida loo buuxi jiray iyo waxa waxa u iyo siday wax u dhaceen waa kala duwan tahay waxaana lagu badbaaday in la ogaaday wuxuu damacsanaay marka dadka magaalada muqdisho jooga waxaan kula talinayaa ishooda inay dheeraato oy feeljignaadaan oo dadka caadi u burbuuran iyo dadka balaayada wada kala gartaan sababtoo ah nabada muqdisho dad baa ka xunoo cadowgu waa dhibe war cabdikuusow dadka didibirsan maadhahdiis yareeyayaan loo malin inay balaayo sidaane war dhagar qabuub dadka umaindhaeqa aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how dugaaggu neefkii diba aadon eh? dadka la sooconow dila sugaagu eh? neefkii dibaadon eh? dadka la sooconow dila war cabdulla warmahin sida aaga jexjeexee mudug kuwii ku jiray baahi iyo cuduray eber la noqdeenaa la yidhi waana la go'doomiyo meelay ka baxaan ay laayihiin sagaal ka miduhuna waa isdhiibtayaa la yidhi inta hartayna ma sii joogi karaanaa la yidhi agaasimaha dhaqancelinta galmudug cabdiraxmaan maxamed calina wuxuu yidhi nimanka meesha ku jira inta oramada ah waa hawl u taalla waxay kasbanaya doonayaan laakiin wiilasha soomaalida haddayse soo dhiibaan waan soo dhawaynaynaa now waar oromada waataanu saylaxsiinay maxay halkanna ka soo dooneen war haddaysan halkan ka dagaalamin saylax maysan hawaysteen war ilaa qorshaha mar horaaba la dejiyey war calaa kulli xaal kaaltadaas waa laysku fahmeeyey oromadu saddex bay isku qaybisay qayb sirdoon oo ayagoo tuugsanaya magaalooyinka soo gala qayb khawaarija toos u gashay si ay soomaalida u laayaan iyo qaybta saylax ku socoto oo duulaan militari ah aryaa soomaaliduba ma dadaal yaroo qabiilqabiilay isu qaybisa weliba markay dhexdooda wax kasta iska qarribeene waxay dhaheen samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh waar haaya kuwa maxaa loo sheegay war madaxweynihii markuu furinta tegey waa baqanayaane eh. hareeraha markii laga maray qoobad lagu ooday eh. oromiya waxay kala noqdeen inamadeenni war bashiirow jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xali eh. nimankii weeraray shabaab kama sokeeyaane ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaae dhafoorrada ilaahu kajabahays u tumiyeen aryaadhaha hormuud iyo nabad sugida ma la xasiliya arrintoori mase weli waa taagan tahay war taas madaxweynahaba runta uga soo baxay hayaay war odaygima nabadoon bedelay warwaaqlow muusaan wax maqlayna odagu waa nabadoon now war qalannimadayada muuse ka tanaasuli maayo laftinaga cirkanaga dhulkanaga badinaga wadanaga gabdhahanaga waryaama naga nagana kartaa war naga tag naga waa ku dhahaah waryama aaminsatee xubintii kalmaan iyo fariimihii ka dambeeyaad maqlayseen waxay gabagabo wahaayeen barnaamijka kulanka gudahaan waana intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ka yeelan gabagabada barnaamijka waxay kaga tegaya heesuu ku luuqeeya fanaanka cumar dhuule heystii gees iyo hanad intaan barnaamijkan labayn ku kulmi doono nabadgelyo